alxamdu lilaah wahanaau lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah uma amaa bacd waa suurat lbaqara tafsiirkeedii waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo sagaal iyo afartan min suurati اlbaqara qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi wa min xayu kharajta meeshii aada baxdaba fawalli wajhaka meeshaad ka baxdaba fawalli wajhaka wejigaaga waxaad u jeedisaa shadra almasjid alxaraam masjidkaa xurmada leh dhinaciisa wa innahu jeedintaasi lalxaqu min rabbik waa xaq ilaahaaga xaggiisa ka yimi wama allaahu bigaafil ilaahay kama war la'a camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wa min xayثu kharajta meel kastood ka baxdaba mar labaad fawalli wajhaka wejigaaga waxaad u jeedisaa shadra almasjid اlxaraam jihadaa masjidka xaramka uu yahay waxayثumaa kuntum meel kastoo tihiin ummadda islaamka fawalluu wujuuhakum shadra wejiyadiinna waxaa u jeedisaan dhinaciisa lianlaa yakuuna linnaasi si aanu dadkii ugu sugnaanin calaykum dushiinna xujatun waxay idinkaga daliil helaan ila aladiina dalamuu laakiin aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyo minhum dadka ka mid ah falaa takhshawhum iyaga ha ka cabsanina wakhshawnii aniga iga cabsada waliyutima iyo si aan u dhammaystiro nicmatii calaykum nicmadaan idin si aan idinku dhammaystiro ayaan qibladaa idinku jeediyey walacalakum tahtaduun iyo si aa u hanuuntaan marka sidaa aynu arkayno labadaa aayadood waxay ka warramayaan oo ay daba socdaan qibladii macnaha jeedintii ummadda islaamka loo jeediyey qiblada ee xaggaa iyo qudus laga soo jeediyey ayaa ilaahay uu ku soo celiyey laba jeeroo dambe mar horena waa taynu soo aragnay marka ku celcelintaasi waa adkayn oo shayga haddii dadku ay la qabsadaan waxaa la yidhaahdaa nasku nas annasku yusabibu lfitan bay yidhahda haddii shay la nasakho dadka qaarkood baa ku fitnoobo shaydaanku u dhex fadhiistaa marka si taasi ay u sahlanaataa baa ilaahay ku celcelinaya maa takarara taqarara haddii shayga lagu celceliya dadka wuu ku sugbaa u biyo dhigaan midda labaadee ilaahay ugu celcelinayaa waxa weye laba jeer loogu soo celiyey waxa ka dambeeya iyo cilada iyo faallada ka dambaysa ayaa kala duwan marka hore ilaahay wuxuu yidhi halkaa u jeedsado wuxuu ku lifaaqu raaciyey wainahu lalxaqu min rabbik arrintani waa xaq ilaahay baanu ka yimi ilaahun baana laga amar qaataa xaqna isagaa bixiya yaan laga shakina loo heelanaado aayadda ku xigtana ciladeeda ilaahay wuxuu ka dhigay lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja si aan dadku idinka daliil iyo idinka xujo helin oo daliil aanay u helin ee marmarsiyahoodu u hadho marka waxaa kala duwan cilada mid walba raacaysa sidaa alla uu xusay subxaana wa tacaala aayadda horena wuxuu tilmaamay jeedintaasi mid weyn baahay wain kaanat lakabiiraة ila calى اladiina hada اllah dadku ilaahay hanuuniye waa u fududay rasuulku salى اllahu عalayه wasalam maalintii u horeeye loo jeediyey kacbada ee ilaahay codsigiisa iyo ducadiisa iyo rajayntiisa u aqbalay wakti casaray ahayd baa taarikhdu tilmaamaysaa nin asxaabtii rasuulka ka mida salى اllahu عalayhi wasalam ayaa dhaqaajiyayoo wuxuu u kacay xaggaa iyo reer ansaareed qolo quba iyo meelaha tukanaysa dabeedna wuxuu ninkani wuxuu la soo tukaday nebigii wuxuu caddaynayaa in rasuulka loo jeediyey sala allahu calayhi wasalam kacbadii oo halkan iminka u tukanaysaa la nasakhay marka siday ugu heellan yihiin ilaahayna subxaana wa tacaala ay uga amar qaadanayaan iyaguna isu aaminsanaayeen salaadda iyagoo ku jira ayay kala wareegeen oo qudus intay xaggaa baytulmuqadas ka soo jeedsadeen ayay kacbadii qaabileen balkaana arag sida isu farsameeyeen sida milatarigu had iyo jeer marka la ciyaarsiinayo hore horeyse iyo dambayse ciyaartooda u saxnaata ayay iyagana salaadoodii u saxnaatay kii u horreeyey miyuu soo wareegay mise kii u dambeeyey baa imaam noqday si kastaba arrinkooda ha u waxba kama xumaanin markaa waa dadkaa ilaahay uga markhaati kacay inay khushuucsan yihin ee wanaagsan yihin ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة waa masjidka kacbadu ay ku taalo waxaa kale jira xaram masjid اlxaraam iyo kacba midibo ka kalu ku dhex jiraa masjid eh, xaramka waxaa ku dhex jira masjidulxaraamka iyo kacbada kacbaduna waxay kusii dhex jirtaa masjidulxaraam ayay ku dhex jirtaa marka xaramkiibaa ka weyn oo dee makaba ka ballaaran inta badan hareeruhu uga dhacsan yihi wainahu lalxaqu min rabbika wama allaahu biaafilin camaa tacmaluun hanjabaad weeyo cidda ilaahay diidda ilaahay ma mooga ee ka warhayaa arrintaa waxaa kaloo loogu soo celcelinayaa bay leeyihin culimmadu miisaankay arrintani leedahay daraaddeed waa isu haysa kacbada muslimka cid walba waxbaa isu hayaa waxyaabaha muslimka isu haya firqadahooda kala duwan bay ka midta sidii ay ninkii gaalka ahaa maqaaladiisa an xuseyne reer yuruba uu xusay u lahaa dadkani waxay ku midaysan qur'aanka iyo qiblada iyo rasuulka saddexdaa ilaa laga dhex oo qalbigooda laga siibo duufsan kari dadka nebiguna calayhi salaatu markuu qiblada ka warramayey miisaankay leedahay wuxuu lahaa man sallaa salaatana man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا ذمة الله qofka salaada iyadan tukada waa salaad gaarahoo la yaqaanoo nebi maxamed inoo jideeye calayhi salaatu wasalaam wastaqbala qiblatana qiblada iyadaasaanu muslimka iyaga ku midaysanna u tukada wa akala dabiixatana ee gowraca iyagana cunaya ee allahayn wixiinu waa bakti muslimka maganta ilaahay haystaa waa kaabu nebi ee muslimkaa ilaahay iska nabadgeliya oo magan ilaahay buu ku jiraaye ilaahay magantiisa ha jabinina oo isku doonanina markaa qof gaalnimo gaara lagu helo mooyaane kol haddii ummadda ku tukanaysa ummadda meeshaa joogta ama qofkaas uu tukanayo qiblada u jeesanayo oo muslimku waxay gowraceen uu cunayo waa astaanta iyo muuqaalka ay muslimku ku midaysan yihin sidaa uu nebigu noo jideeyey calayhi salaatu wasalaam ciddii wax gaari ay ku caddaadaan oo gaalnimaa waa halkeeda marka arrinta loo soo celiye wey waxaa saddexaadoo loo soo celiyey bay leeyiin culimmadu oo dee aad arkaysaa dhowr jeer iyadoo soo noqnoqonaysa sababaha hore marka laga yimaado dadku way kala duwanyihin qof wuxuu joogaa maka qofna waa qof degan meelaha maka ka baxsan sida innagoo kale qofna waa qof musaafiroo socdaala markaa qofkii maka jooga kacbaduu qaabilaya ama masjidulxaraamka qofkii kale ee meelaha kala deganina makuu soo qaabilaya qofkii dhulka kale musaafirahina jihaduu u jeedsanaya wainahu lalxaqu min rabbika bahe tan hore tan kalena lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xujatun si aanay dadku idinka garhelin oo idinku markaa dadka la garamaysaa waxaad leedihin ilaahay baa noo jideeyey qur-aan baanu daliishanaynaa adigu maxaad sheegaysaa dee ninkii hadlo adigu haddaad hadalkii ilaahay hayso yaa kaa xujahaya markhaatiga u weyn iyo daliilka u weynba ilaahay buu ka yimaadaa istinahan daba socdaa waa mutasil iyo waa munqaicba way idhaahdeen ila aladiina dalamuu minhum kuwii dulmiga sameeyey oo gaalada ka kuwaasi iyagu marmarsiiye iyo cay iyo aflagaado iyo afxumaba way keeni dee marka inuu munqaic yahay bay ku fiicanta munqaicna macnihiisu ilaabaa lagu macneeyaa laakiin dee sidaa ha ahaato cid idinka xujo mayse laakin aladiina dalamuu minkum yantaqimuuna minkum way idinka aargoosanayaanoo way idin caayayaanoo way idin dhibayaan gaaladu iyo yuhuud iyo nasaare ka ka garheli maysaan iyaga aragtidoode amay qancin kari maysaane falaa takhshawhum wakhshowni aniga iga cabsadoo iyaga haka cabsanina caydooda weerarkooda khilaafkooda midna haka cabsanina aclimadu waxay lehin hunaaka farqu bayna alkhawfi waalkhashya khawfka iyo khashyada waxaa u dhexeeya farqi labaduba waa cabsi laakiin khashyadu waxa weeye adigoo ka cabsada adigoo cabsada cilmina leh ama ka aad ka cabsanaysaa uu yahay mid weyn oo istaahila in laga cabsado sida ilaahay subxaana wa tacaala innamaa yaksha allaha min cibaadihi اlculamaa marka dadkan cabsida leh waa dad cilmi leh marka cabsidii cilmigaa wada socda halka ay dhacayso khawfka idaan aan cabsan cid aan cilmi lahayna inay cabsan karto ka laga cabsanayaana inuu yahay midaan la jeclayn amaba daciifa ah. waxaad odhan kartaa yakhaafu اljabaanu min aljabaan fulaygu fulay ka cabsadaa de wallaba isku itaala arrin buu rabba ma hayaba laakiin waxaa la odhanayaa yakhsha alcabdu min min rabbi rabbigiisuu addoonku ka cabsadaa innamaa yakhsha allaha min cibaadihi اlculamaa halkana ilaahay wuxuu ihi falaa takhaafuuhum falaa takhshawhum wakhshawnii waliutima نعمتي calaykum walacalakum tahtaduun waa cilal cilada hore waxay ahayd lianlaa yakuuna cilada labaad liutima cilada saddexaad lacalakum tahtaduun nicmaa meesha ka dhacday daliilkii idinkaa haysta idinkaana ku hanuunsan waxaasoo dhan baa laga helaa hadalka ilaahay oo loo hogaansama subxaana wa tacaala kamaa arsalnaana halkaasay ku tacalluqaysaa marka haddaba kamaa arsalnaa sidii aanu u dirnay fiikum idinka rasuulan rasuul baanu dirnay minkum idinka idinka mid ahoo yatluu calaykum idinku dul akhriyaya aayaatinaa aayadaha iyagu idinku dul akhriyaya wayusakiikum wuu idin nadiifinaya oo uu idin tarbiyadaynaya idin rabbaynaya wa yucallimukum lkitaaba idin baraya iyo walxikmata axaadiidtiisa wa yucallimukum wuxuu idin barayaa rasuulku maa lam takuunuu taclamuuna waxaydaan ahayn kuwa yaqaana waxaydaan hore u garanayn fadkuruunii xusa buu ilaahay adkurkum aniguna waan idin xusi washkuruu lii i qabu ilaahay weynaa boqorka haleey walaa takfuruun aniga hayga gaaloobina toos buu ilaahay ula hadlayaa awliyadiisii iyo kuwii isaga jeclaa ee uu horkacayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka ficilkaa horey ku tacalluqaysaa liotima si aan u dhammaystiro kamaa sidii oo kale hadiyo jeer jaar iyo majruurku meel ku xidhmaa jirta odayaashii hore waxay odhan jireen xer iyo xaraf jaarba meel ay ku xidhmaan waa inay helaan ma shaqaysta dee xerowgiiyo biil buu u baahan yahay haddaanu meel ku xidhmuu iska qaxi marka xarafka jaarna waa saasoo kaleo jaar iyo majruurku meeluu ku xidhmo waa inuu helo nicmadaydii waxaan idinku dhammaystiray kamaa sidii oo kale aan rasuulka idinku soo diray oo markaan rasuulka idiin soo diray nicmaan idin siiyey markaan qiblada idiin jeediyeyna nicmaan idin siiyey waa laba nicmoon kala dhicin innagaa xusaynana ummaddu saddexdaasay ku madaysantahay qur'aanka qiblada rasuulka markaa labadii ilaahay isku shabahayaa wuxuu leeyahy qibladan laydiin jeediye waa nicmo rasuulka laydiin soo dirayna waa nicmo qur'aankuna waa nicmo miyaanay ahayn shisheeyi baa fahmay nicmadaaynu haysanno inagiina mama fahamsaninba in badanoo ka midi waa nasiib daro saddexdiiba halkaasay ku sheegayiin liyutima nicmatii calaykum waa qiblada kamaa arsalnaa fiikum rasuulan waa rasuulkii yatluu calaykum aayaatina wayusakiikum wayucallimukum اlkitaaba waxa weeye waxyigii saddexdaa ummaddu inta ay ku midaysantay wada socdaan si miir qabta ayay markaa ay tahay inay ugu ururaan diintooda ugu dhaqmaan almuhim waxaana markaa saasuu halkaasi noqdayo rasuulku faa'iidooyinka ummadda u leeyahayna ilaahay uu tilmaamo waxaa loo soo dhiibay aayado waa qur-aankan kariimka ah wuxuu barayaa sida loo akhriyo yatlu calaykum aayaatina wuxuu barayaa sida loogu dhaqmo wayusakiikum wuxuu barayaa sida loo fasiro wayucallimukum اlkitaab wuxuu barayaa sida loo loo istimbaado ama axkaamta loogala baxo wاlxikmata marka xikmaddu laba macnoba way noqon kartaa bay leeyiin culimaduoo ama waa jawharta iyo macaanida laga guranayo qur'aanka ee laga soo saaraya axkaamta ama waxa weeyaba xikmaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa waa kii isagu inagu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu siiyey qur'aankan iyo in kaloo waxiya idnaab baa la idhaha xagga balaaqada iyadoo ilaahay wa yucallimukum uu soo tilmaamay ayuu haddana ku celiyey ويucalimuكum maa lam takunuu taclamuun waxaydaan hore u aqoon baa baraya waxaydaan hore u haynin oo aydaan cilmi ulahayn waa imtinaanka la sheegasho ilaahay weeyo deeqda ilaahay uuna siiyo weyn ee dad badani aanay uga jeedin ayaa ilaahay indheheenna u jeedinaya inagu adkaynaya waxaanaad hore u hayn baad heshay xagaad ka muxuu kuu faa'iideeyey maxaad u barbarmaraysaa nicmadaa lagu tusaya intaasoo deeqo haynu helo ilaahay inoogu mano sheegtay maxay istaahilaan dee in ilaahay loogu mahadnaqo oo aan ilaahay carabka laga dhigin oo ilaahay lagu xidhmo ayay istaahilaan fadkuruunii adkurku washkuruu lii walaa takfuruun ilaahay baa hadlaya waa hadal quluubta taabanaya cidduu la hadlayaana waa innaga nebi maxamed asxaabtiisii qof kastoo muumina ixusa buu ilaahay le anna waan idin xusi ina mahadnaqo hayga gaaloobina haduu ilaahay kuu deeqo diin iyo dunyo iyo wax walow doonayso khayr laba ilaahay u mahadnaq oo shukrigiisa badi shukrigii qalbiga iyo kii qowlka iyo ki camalka icmaluu aala daawuuda shukran waqaliilu min cibaadiya shakuur way yaryiin inta mahadnaqaya in badan baan afdhigayno afka taagaya waxaynu xusilayn markaa ibnu qayim baynu ka soo qaadanaynaa qoraaladiisa oo baabkan aada uga hadla rawxaaniyaadka iyo akhlaaqiyaadka iyo suluuga qofka ilaa boqol faa'iido oo dikrigu leeyahy buu sheegay isagoo nusuusta un kala soo baxaya boqol faa'iido oo ay leedahay inaad ilaahay xustaa waxaa ka mid a ah addikru yadru shaydaan shaydaanku kaa erya mar hadduu qofku daakir yahay oo aanu kaafil ahayn nin dhacsa qof ka ahayn wuu iskaga caraabayaa shaydaanku yurdi araxmaan ilaaha raxmaanka ah buu raali geliyaa inuu ilaahay naga raali noqdona waa waxaynu u rooraynaba maxaad ka weyday inuu ilaahay kaa raali noqdo ciddii doontaabaa ku cadhootay faa'iidooyinka dikriga waxaa ka mid a yuziilu اlhama wاlgam waa labada adduunyada waalayba maanta murugo iyo ciil iyo cidhiidh iyo diiqad ayaa ilaahay kaaga dulqaadaa yajlib اlbasطa wالsuruur farxad buu ku geliyaa yunawir اlwaj wejiguu ku iftiimiyaa yujlib الrisq arsaaqadana wuu kuu soo jiidaa dikrigu kol haddaad ilaahay xusayso faa'iidooyinka waxaa ka mida yuuriu maxabat اllahi lilcabd ilaahay baa kugu jeclaanaya addoonku ilaahay ugu jecel yahay waxa weeye ka ilaahay jecel jacaylkaaga waxaad ku gaadhaysaa inuu ilaahay ku jeclaado de waaba tan lagu yidhiba ee halkan lagugu sheega waxaa la idhaahdaa man axaba shayئa akara min dikri qofka shay jeclaadaa sheegiddiisu badiyaa ka islaan jeclaadaa ama gabadha nin jeclaataa markuu hadalku soo yaro wareegaba isagii unbuu carabka kaga dhacaya ka lacag jeclaadee businessmaanka ama ganacsadaha wuxuu soo wareegaba alaabtii ka warran buu ku dambaynaya ka kursiguna wuxuu soo sheekeeyaba kambeynka halkeenu ka qaadnaabuu ku dambaynaya marka adiguna haddaad ilaahay jeceshahay dhinacunbaad in yar marka hadalku socdaba digri baad ku soo dhacaysa taasoo iskaba yarba dikriga faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah wuxuu keenaa inuu ilaahay adiga ku xuso bal adigaagan yara miskiinkae halkaagan iska jooga ifkan meeshan ku nool hadduu ilaahay kaa xuso fowqa alcarsh bal ka war man dakaranii fii nafsihi dakartuu fii nafsi waman dakaranii fii malain dakartuu fii malain khayrin minhu xadiidkii saxiixa ah qofka si gaara i xusa anigu si gaaraan xusaya qofka jamac dhexdii igu xusana waxaan ku xusi doonaa buu ilaahay oon ku ammaani doonaa jamackiisa ka wanaagsan oo dee malaa'igta ah nooleeyaa dikrigu cidladu kaa biiya yusiilu lwaxsha dadku had iyo jeer isdarasti baa haya qulub caalamkanoo way iska diiqadaysan yihiinoo qofkuu kaa didayaaba haddaad saa u qof waliba wuxuu jeceli inuu meel iskaga xidhnaado markaa qofku cidladu ka ba'aya oo xayaatadiisu takuunu xayaata almustanis yaxudu sayi-aat intan oo dhan nusuustaa laga wada qaadanaya dembigaa ilaahay kaaga dhaafaya qofka u anfacaa digrigu xaaladdu markay adkaato qofku intuu daakir yahay ilaahay xusayo malaa'igtuna way soo degaysaa naxariistuna way soo degaysaa xadiidkii dheeraba ku garanaysaan malaa'igtiibaa imanaysa naxariistiibaa ku soo degaysa marka cilmigan aynu baranaynaana waa digrigii waxyaabaa ila digri waxa la yidhaha wax kastood ku dhawaaqayso ama aad qalbiga ka samaynayso ama aad xubnaha ka samaynayso ilaahay kaaga raaliya uu ku uray ku faray subxaana wa tacaala waxaad kaga raysataa xanta iyo beenta iyo nacnacda hadalka dee ilaa carabkan aamusi maayo ama wax khayr labuu haynayaa ama dhan kale u kacayaa iminka inaad tidhaahdo waan fadhiyayaa maanta o maya tamar baa kugu jirta tamarta ama xagga dikrigii khayrkaad u jeedinaysa ama xaggii kale aynu daldalmi jirnay ayaad u duweysa maalinta qiyaamaha xasrada iyo murugadu kaa dulqaadaa digrigu macnaheedu markaa waxa weeye qof kastoo meel fadhiista oo kii nebigu xusayey ummadda meel fadhiisateen ilaahayba xusin maalinta qiyaamaha way ka murugoodaan cabshuraxmaanka harkiisaa lagu helaa inaad ilaahay ilowdaabaad kaga baxsanaysa munaafiqnimadaa lagaga badbaadaa shayga la idhaahda in ilaahay la xuso waa cibaadooyinka u fudud digrigu dee carabkubaad ka wadaysa hawl badanba kuguma leh shaydaan unbaa kaa hor jooga axaadibid badani siday tilmaamayso bee beeraha jannada waxaa lagu beeraa dikrigaa lagu beeraa laa xawla walaa quwata ilaa billaah sida kaasoo kale dikrigaasoo kale dikriga faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah colka shaydaanka ee kugu soo ururay wuu kaa kala firdhiyaa adduunyada wixii kaa kala firdhayna ilaahay wuu kugu soo ururiyaa shukrigana waa waxyaabaha u weynoo waa kan ilaahay isku cadfay faa'iidooyinkiisa waxaa ka mida waxaad ku heshaa malaa'igtu inay kugu sallido intaad ilaahay xusayso subxaanahu wa tacaala dee bay u badan yihin caawo dhan haddaynu wadno kuwaayaalahaasaa ka mida faa'iidooyinka waxyaabaha ugu sii fiican waxaa ka ilaahay uu jecel yahay subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha akbar qur-aanka akhrintiisa bukhaari waxa uu ku soo khatimay xadiidkii saxiixa ahaa uu nebigu xusayey calayhi الsalaatu wasalaam kelimataani khafiifataani calى lisaani haqiilataani fi اlmiisaani xabiibataani ilى الraxmaani subxaana اllahi wabixamdih subxaana اllahi اlcadiim maxay ku yeeli way fudud laakiin ha fududaata ee carabka way ku fududahaye bal kaalay karba inteed maanta wardiday xalay inteed wardiday shalay inteed wardiday waad arkaysaa inuu wanaagsan yahay waad arkaysaa inuu sahlan yahay bal kaalay laakiin u bax ama fara ku tiri ama u fadhiiso ama tusbax u qaado waxaad doonaysaa tusbaxna waa lagu tirin karaa waa aaladu markuu dikrigu bato almuhim waxaynu markaa baraarujinaynaa wakhtigeenna dikriga aan qaybsiino fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ii mahadnaqo ha iga gaaloobina buu ilaahay ku leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay miyuu ina baryayaa inama baryayo laakiin wuu inoo danaynayaa danteennaasaa ku jirta waxaasoo faa'iide ah waxaynu ka heli lahayn aynu ku nasan lahayn qalbi madoobaadka kaga badbaadi lahayn dikriga allah ina waafajiyo wallahu aclam alxamdu lilah wاhanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah uma ama bacd waa suuraة اlbaqara ayaynu ka bilaabaynaa aayadda saddexiyo kon boqol iyo saddexiyo konton qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyeyow istaciinuu waxaa gargaarsataan oo garabsataan bisabri wasalaa sabirka iyo salaada balaayooyinka ka kaashada ina allaha maca saabiriin ilaahay wuxuu wehelinayaa barbar taagan yahay dadka daraaddii u sabra walaa taquulu ha odhanina liman yuqtalu fii sabiili اllaah dadka lagu dilayo jihaadka amwaatu way dhinteen ha odhanina bal may dhimanina axyaan way nool yihin walaakin laa tashcuruuna waydaan garanayn aayaddu waxay hordhac u tahay iyadoo ilaahay uuna barayo sunnada iyo soo jiraanka iyo sooyaalka adduunyada iyo siday u soconayso marka in layna imtixaani doono aayaadka dambe ilaahay u xusee imtixaanka adduunyada waxyaabaha lagu lagaga gudbi karo waxaa ka mid ah inaynu ogaanaynu ku dadaalo labadaa cibaado ee midna sabirka la idhaahdo midna salaada waa laba cibaado inaad ilaahay u sabirtaana waa cibaado waxaa kaloo cibaado ah dee salaadio cibaadooyinkaba weyn markaad labadaa ku dadaalayso waxaa kuu fududaanaya musiibooyinka iyo balaayooyinka waayo culayskii fuuli lahaa maskaxda iyo qalbiga ayaa kaa degaya qofku meeshuu ka tamariyaana maaha jidhka waa moralkiiyo maskaxda marka haddaad isqanciso aada deggan tahay dikrigan ilaahayna aada ku dadaasho waabaad iska degaysa balaadii doontaaba ha dhacdo dhinacay doontaa ka qaraxdo shidaba kuma haysataba maba cuslidba sabirka iyo salaada gargaarsada ilaahay maciyadiisi iyo wehelkiisiina waa helaysa marka inaad wehelka ilaahay hesho waxaad ku helaysaa sabirka iyo salaada inaad adkaysi musiibada u heshana waxaad ku helaysaa sabirka iyo salaada waxaa isweydiinle qofku hadduu sabri waayu salaadi waayo maxaa jira dee u silci silci iyo darxumaa ayaa ku dhici doona sabir la-aantu balaayada miya kaa dulqaadaysa kaama dulqaadayso balse waad u nuglaanaysaa markaad nuglaatana baroortunbaa kugu sii badanaysa iyo qaylada labaasunbaa kugu sii badanaya go-aamadii aad qaadan lahayd iyo horumarkii iyo xalkii wixii o baa meesha ka baxaya salaaduna wax weyn wey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin nabiy llaahi maxamed salى اllahu alayh wasalam kaana idaa amru salla arrin weyni markuu ku yimaado dee wuu tukan jire mid faraluu tukanaya hadduu waktigu ku beegan haddii kalena sunne arrimo way u maciyada ilaahay waa maciyatun khaasa wa maciyatun caama tani waa maciyadii khaaska ahaydoo takuunu bilcawni waannasr mar hadduu ilaahay ku yidhi anaa ku garab taagan bal qofka ilaahay weheshanaya ee wehelkii ilaahay la jirkii ilaahay haystaa dee ma ilaahay baa toosinaya subxaana wa tacaala waxyaabaha lagu sabraya way badan yihin xagga dambe waxaynu ku arki doonaa laba arrimood waxaad ku sabraysaa cibaadada waxaa laga sabrayaa xaaraanta iyo dembiga waxaa lagu sabrayaa jihaadka waxaa lagu samrayaa balaayooyinka ku dhacaya waxaa lagu samrayaa cilmiga barashadiisa waxaa lagu samrayaa dacwadda faafinteeda noloshu dhinac kastaba marka halkan waxa soo socota jihaadkii waa sabir buu u baahan yahay musiibooyinka ka dambeeya dhici doona sabir bay u baahan yihiin kullu daalik noloshuba macno ma yeelata sabir la-aanti dadka jihaadka lagu dilo ha odhanina way dhinteen way nool yihiin nololaydaan garanayn sidaasuu ilaahay xusay subxaana wa tacala ayad waxay ammaan u tahay dadkii mujaahidiintahaa ee ku shahiiday dagaalka gaalada liman yuqtalu ma aha la diloo dhan maaha laakiin lifaaq buu ilaahay raaciyey fii sabiili اllaah maxamed waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam de dadkii waa dhimanayaanoo qof wuxuu u dagaalamayaa qabyaalad mid kale wuxuu u dagaalamayaa si loo arka makaanadiisa oo inuu geesi yahay loo ogaado qaar muuqaal qaar maslaxad yaa jihaadka ku jira wuxu uhi man qaatala litakuuna kalimat اllahi iyo alculya dee qofka diinta ilaahay si ay u kor noqoto u dagaalamaya kaasaa ayaa jihaadka ku jira markuu ku shahiidana xayaata barsakhiya nolol caalamka hoose abuu noorya nebigu hadduu inoo sii fasiray calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii saxaaxa wuxuu ku sheegay dadkaa shuhaadada ah shimbiro cagaaran ayaa ilaahay ruuxdooda u gelinayaaoo jannada daaqaya oo waxay u hoyanayaan carshuraxmaanka tirigya suran ayay halkaasi u hoyanayaan marka dee imika inama dhex joogaanoo ma noolo oo dee way xabaalan yihiin macnaheedu waxa weeye dadka caadiga xabaalan la mid maaha ee xayaatadoodu waa xayaato qiimo badan ilaahay ku hambaliyeeyey aad iyo aad u fiican oo la tamanihi karo wuxuu xusay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam si gaara inuu ilaahay ula hadlay dadkaa shuhaadada ah oo ku yidhi maxaa u markay arkeen codsigaa ilaahay u soo jeeday waxay waxaan u baahannahay inaad adduunkii nagu soo celiso aanu soo shahiidno intaa soo jeer si derajooyinku noogu kordhaan wax kalon weydiista baa la adduunka adduunka hadduu ina bani aadam ka yimaado laguma celiye arrimahaasi waa arrimihii sabirka u baahnaa maxaa kale sabirka u baahan ilaahay baa sheego wuxuu uhi wala walanabluwannakum wallaahi buu ilaahay wuu isku dhaartayoo nabluwannakum waanu idin imtixaani doonaa oonu idin balayn doonaa bishayin waxbaanu idinku jirabi min alkhawfi cabsi ah waljuuci gaajo ah wanaqsin min alamwaal iyo xoolahoonu idinka yarayno walanfusi dadkoonu idinka dilo wahamaraati midhahoonu idinka bi'inno wabashiri saabiriin dadka sabraya u bashaaray buu ilaahay subxaana wa tacaala waa kuwee tolow waa kuwa adab noocee leh alladiina kuwii weeye idaa asaabatum musiiba balaayadu ku habsato qaaluu waxay idhaahdaan ma qaylqayliyaane innaa lilaah annaga ilaahay unbaaba iska kaaya wa innaa ilayhi raajicuun annaguna isagaanu noqonayna hortegaynaa ulaa'ika kuwa adabtaa wanaagsan leh calayhim salawaatu dushooda waxa saaran amaan ilaahay u ammaanay oo min rabbihim ilaahooda xaggiisa ka timi waraxmatu naxariis baa saaran wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwaasoo keliya hanuunsan buu ilaahay subxaana waa dhaar baa ka dhacday sunnaha adduunyada haddaad doonaysa inaad la qabsato nusuustaasaad aada u dhuganaysa u dhuuxaysa ad u dhadhaminaysa marka ayaddu waxayna baraysaa ama inaga dulqaadaysa waxaa loo yaqaano almarad samit marad almarad aلsaamit cudurka aamusan waxay u baxiyeen culimmada suluuga iyo dhaqanka wanaagsan ka warramaa cudurka aamusanna dadka ku dhaca muxuu yahay waa atacawudu calى الnicma nicmaduu ilaahay ku siiyey inay caadi kuu noqoto markay nicmada ilaahay caadi kuu noqoto ee balaayooyinkanoo kaa maqan daraaddeed waxaa kaa yaraanaya shukriga iyo mahadnaqa waad iska caafimaad qabtaa caadi buu kula yahay maalintaad weydun baad garanaysa caruur baad leedahay maalintay kaa dhintaan ayaad garanaysa dunyo fara badan baad leedahay nabadgelyaad haysataa waxaasoo dhan caadi bay kuu yihiin waaba laga yaabaa inaad u qaadato waan waxaan iska leedahay inuu yahay oo xoog iyo xirfadaad leeda ad ku heshayba marka nicmooyinkan qofka waaye xagga dambe ka hela ama loo soo celiyo shukrigu aad u badiya laakiin adiga weli waanay ku dhaafin oo la qabsatayoo taasaa waxay keenaysaa inay shukrigeedii ku dhaafiso marka dhibaatooyinka dadka haysta waxaa ka mid ah inay nicmadii u noqoto wax caadiyahoo intaa aynu wax kastood haysataaba wax caadiyaba kuwiya caadiga waxaa looga jeedaa waxaan istaahilin mahadnaq baad u aragtaa wax aada xaq baad u aragtaa wax adugu kasbatay baad u aragtaa intaasoo dhan markaad isku qancinaysa mahadnaqba ma jiradee laakiin marka balaayooyinkan wax ka mida dhirbaaxooyinkooda kugu dhacaan markaasaad mahadda usoo noqonaysa ama aada garanayso dhaar baa ka dhacda ilaahay baa isku dhaarto wuxuu hi intaasoo balaayaan idinku ridayaaye dadku wuu kala baxayaaye ka ilaa ka sabra ee istirjaacaa sameeya ee ilaahay u noqda kaasu bushaaree kaasaa abaalka wanaagsan leh macnaheedu markaa si kale haddii loo dhigo waxa weeye halkan la jooga ma balaayo la-aanaysee ku talagal balaayo maalintay ku qabsato u qaadan waa yay kugu noqon xaawalaydaynu way xikmad badnaayo dad muslimiin ahayn way maamhaayeen waxay dhaha islaamuhu balaayo ama adayga kugu maqantay ama kayrkaa bay dhah soo balaayadu meel isma taagto ama adigay maalintaa kugu jiiftaa kugu fadhidaa hadday kaa maqan tahayna kayrkaabay ku maqan tahayoo un baan weli la soo gaadhin oo sax marka inta ay kaa maqan tahay yay kugu dhicin atacawudu calaa nicma si uu balaayada ilaahay kaaga joojiyo ama kaaga yareeyo ugu mahadnaq nimcooyinkaad haysato markuu sidan qofku u ogsoon yahay sunnada adduunyaduba inay tahay meel aan lagu balaayo la-aanaynin dee marka darbaddiisii timaadda wuxuu odhanayaa waa waa doorkaygii maanta ma ciyaalkii baa dhintay koow ma xoolihii baan waayey ma cadowgii baa igu habsaday macaabsidii baa timi tan waa tii la sheegayoo waa markaygii wa dawaamu lxaali min almuxaal balaayadu inay joogto noqotaana maaha wax jira ee way iska tegi doontaa wakhtigeeday qaadan ilaahay buu ugu mahadnaqayaa subxaana wa tacaala ama aan idhaahne wuxuu la imanayaa waajibkiisi bishayin waa nakiro nakirada waxyaabahay keenta waxaa ka mid a ah carabiga taqliil yaraan marka macnaheedu waxa weeye bishayin in yarun baa baan idinku ridaya balaayada ilaahay hadday iyadoo inoo soo kabagashatay timaaddo adhaxda ayayna jabaysa waxa laynagu ridayaa waa wax yarba wax yar bishayn in yarun baaba laydin waxaanaynu ka qaylinaynaaba waa in yarun balaayooyinka aakhiro ku dambeeya allah inaga nabadgeliya marka loo eego tan adduunyada waaba bishayn in yarun waaya walanabluwannakum bishayin in kasta balaayada ku dhacaysa adduunyada bani aadamka way kala duwanta gaalka iyo faasiqa marka ku dhacdo waa cuquubatan lahu ilaahay wuu ku cuquubaynaya qofka muminkaa ah markay ku dhacdana waa ibtilaa iyo ikhtibaar waa la imtixaanaya ama dembi baa lagaga dhaafaya ama daraja loogu dalacaya marka dadkan aad arkayse darbadaha ay ku dhacayaan labadaa nooc bay ugu dhacayaan midna waa cuqubo loo soo qadimay oo lagu abaal marinayo sida qur-aanka meelo badan ka akhriyayso midna isagaaba faa'iido uta khawfku waa cabsi juucuna waa gaajo labadaasa had iyo jeer iska agdhowo marka la qaxo busaaradina way timaaddaa nuqsaanta xooluhu mood iyo noolba dee dadka xoolaha ka dhinta ilaahay baa dila anfusta nafta waa ehelkaagi iyo asxaabtaadi iyo oo lagaa dilo amaraadku waa midhihii oo beerihii baaba-aya ila ilaahay baa soo bixiya wa tacaala ibnu kaiir raximah wuxuu yidhaha tafsiir qariibaan arkoo sheegaya in xagga cibaadooyinka loo soo celiyo arrimahan oo dhan maadaama cibaado salaadaa laga soo hadlo cibaado jihaadkaa laga soo hadlo cibaado qibladaa laga soo hadlay marka waxa wey lanabluwannakum bishayin ayaanu idinku imtixaanaynaa oo min alkhawfi cabsi ah cabsi ayaa laydinku ridayaa qofkii markaa uu waktiga jihaadka cabsado juuc waa gaajo ayaanu idinku imtixaani doonaa gaajoaan waajibin doonaa waa soonkii dee soonku ila waa gaajo la waajibiye wa naqsin min alamwaal waxaan idinku imtixaani doonaa xoolahoon idinka yareeyo dee sakadhiiba baan idin odhan si bakhaylkii ay kala baxaan deeqsigu walanfus iyo nafihii oo iyadana dee ku dhiman doona sidayn horeba usoo xusnay jihaadkiina ku iman doona ku dhiman doona iyo sida kaleba wahamaraat iyo midhihii waa sida tafsiirka hore caama wabashiri saabiriin saabiriintu talo waa kuwe waa kuwa sifadaa dambe leh musiibadu markay ku dhacdo waxay leeyihin inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ereygu muxuu u taagan yahay ereygu waa garnaqs ilaahw gar baad leedahay musiibadanaad nagu riday gar baad ku leedahay kuma gardarid waayo inaa lilaah annaga ilaahay baaba iska kaaya leh nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu laqimaya asxaabta markay musiiba ku dhacdo wuxuu iyadda innagaba adaabtu waxa wey inaad tidhahda ina lilaahi maa akhad walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama ilaahay wuxuu iska leeyay wuxuu qaata wuxuu bixiyana isagaa iska leh wax walibana agtiisa wakti bay leeyihi marka ina lilaahi ma ma lama odhanin akhada la soo horreysiye wixii uu bixiyey ilaahay hadduu qaatay dee isagaa dadka sirta nolosha fahmay waa dadku nebigu gacmihiisa ku rabeeyey calayhi salaatu wasalaam asaxaaba ridwaan ullaahi calayh anas hooyadii anas ibnu maalik ereyadaasoo kaley lahay hooyadii umu sulaym inanay dhashay baa xanuunsanayey odaygii abudalxa la odhan jiro asxaabi aha suuquu tegey inankiioo xanuunsanayo aga aad u buka intii uu maqnaabuu inanku dhinto meydkii sida habaysayee maydho maray ku duubto meel aqalka dhinaciisaasa bay dhigtay markii abidalxa yimi isagoo odayaalotoo raashin doonayo markaa dee xaafaddii usoo habeenkii casho tegey inankii ka warrama buui waa xaaladdii ugu xasillanaabayt xaaladdii uu inanku deganaa ayuu galay de waay haddaa cashada nasiibo isagii odayaashii way casheeyeenoo iyaduna waa taa isqurxisa ee iska diyaargarowdaoo galmaabay sameeyeenba bal islaan jinaasadi u laabantaho haddana aroosa ka war markii warkii dhammaaday dadkii xaafaddana way usii sheegtay wuxuu hi waxay ku tiri anuunbaa odayga u sheegaye cid kale usii sheegtaa yay jirin markii warkii dhammaaday kadib ayay la hadasho waxay ti waxaad ka warantaa bidalxow haddii qolo xaafadahan oo kalea aynu caariye iyo irgiso ama ama wax ka soo ammaanaysanno oo marka ay yidhaahdaan noo soo celiya aynu isxariifinno aynu diidno ka war dee waa gardara buuri gardara weeye haddaba inankaagii ilaahay baa lahaayoo qaatay ha gardaroonina sabir bayt macnaa haddaad naxdo ama qaylqayliso ama u qaadan weydo cid amaanadii laga soo qaad ammaanadii loo keenay markii la yidhi keen ama laga qaaday u qaadan weyduunbaad noqonaysaaba halkiibuu dib u fadhiistay isaguna oo dee warka islaantuba inay ka caqli badisayoo wuu samray subaxii buu nebiga u tegay calayhi salaatu wasalaam nebigana dee ilaahay baa waxigiisa dhegta ugu hayoo waa la sii ogeysiiyey markaa wuxuu yihi arrinkii a xalay samaysteen arrin la yaab le buu ahaa ilaahayna arooskiinii xalay ha idiin barakeeya bu waaba loo barakeeyo in yar kadibba inaan cabdilaahi la ydhaa bay dhashay waa karaamaadka awliyada inankii bay tihi inankani waa inan duco ku dhashae nebigu mar labaad ha u duceeye qaadoo taxniig iyo tasmiyadii ha soo sameeyo an xanagaa timir loo marin jiro iyadoon wax kala dhadhamin baa nebi moxamed loo geeyayoo dhabtiisii shariifka ayd ku qabtayoo candhuftiisii shariifka ayd buu dhanxanaga u mariyayoo sidiibuu ku barakoobaynankaas bal islaamaheenna tee laga helayaa waaye ama ku soo dhowaanaysaba dhimbiilaha ka soo duulaya intaan la soo dhowaanin baroorteedaba intaan xaafaddaba la imaninba ayaa baroorteeda idaacadda laga sii maqlaya waxaynu uga jeednaa daliilka usoo qaadanay tusaalayaasha salafuna saalix sabirkoodu uu badnaaye waxaynu uga jeednaa un innaa annaga ilaahay baa iska kaaya markaad aaminsan tahay adiga iyo xoolahaaga iyo ehelkaagaba inuu ilaahay leeyahy dee hadduu qaatay miyaad ku qabsanaysa isagaa ku siiye qiso kale curwaة bnu zubayr oo zubayr ibnu cawaam uu dhalay wuxuu ka tegey madiina madaxweynihii muslimiinta ee ayuu u tegey gaangarida bahashan la idhahdo cag kaga dhacday cagtay kaga dhacday bahashan dee marka ay ku dhacdo qofka la jaro cagta markuu isagii u tegey dhaawacii uu ku arkay madaxweynihii u casuumnaa ayuu dhakhaatiirsi isuguyodha wuxuuhi war bal ninkan odayga ah xanuunkiisa ha la eego dhakhtar waliba wuxu waa in la jaro baashu way sii soconaysa cagtii baa la jaray isagoo dhakhtarkaba yaala ayaa inankii uu jeclaa inamadiisa ka mid ahaayee markaa waday ee safarka la socday ayaa fardihii madaxweynaha iyabuu ku soo yaro dalxiisay meeshoodii oo farasunbaaba laado wadnaha gooyo kow kaga siiyey isagoo dhakhtarka la jiifa ayaa la yidhi ka sabir inankaagiina dhimay markaasuu iskartay inuu imtixaanan yahayoo wuxuu hi ilaahay ow toddoba wiil baad isiisayoo mid baa tegey lixna waad ii reebto waad ku mahadsantay afar adinna waad isiiso xabad baa gooday saddex baad ii reebtayo waad ku mahadsantay wakaa sidii baa markaa dee ku degayo khalaas ilaahay ugu barakeeyntiisa markaad eegto waxa kuu hadhay ayaad ka samri doontaa waxaad kaa maqanayd weyday wa innaa ilayhi raajicuun waxay sheegaysaa waa la sii socdaa marka had iyo jeer qof kaa dhinto waxyaabaad isku qancinaysa waxaa ka mida ah, wa innaa ilayhi raajicuun dee adaaba ku daba jiraba kana hebel baa dhintay soo maaha ama wax ku dhaceen dee adaaba kuyuuga ku jire kaa intaad u barooran lahayd bal horta naftaadaba u barooro ile adaaba sii socdaba eh adigaaba wakhtigaagii soo socdaae imaam اlbukhaari wuxuu ihi markii saaxiibkii loo sheegay cabdillaahi bnu cabdiraxmaan baa lay wuu dhintay markaasuu gabay buu tiriyoo macnihiisu ahaa walee wuxuu yidhi sida kolba qof lagugu sheegayo aad jeclayde lagugu warramayo warba wuxuu joogaa buui maalinta adiga lagugu warramo wa innaa ilayhi raajicuun ee la idhaahdo soomaad mararka qaarkood ku riyoonin iyadoo aad dhimatay oo la leeyahy allaha u naxariista nin wanaagsan buu ahaa riyadaadii baad sii ayaa moogtay markaa waxaad dadkii baad dhegdhegaysanaysaayoo nin wanaagsan buu ahaa wuu dhintay allaha u naxariista isun soo toosaysaa mise waad janis baaba lagu siiyeyba inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxay ku sharxayaan inaanu ilaahay gar darayn subxaana wa tacaala ulaaئika calayhim salawaat min rabbi waraxmat waulaa'ika hum اlmuhtaduun waxay isdaba socdaa musiibadii iyo aadaabtii iyo abaalmarintii saddexdaasa isdaba taagan marka hore musiibadii baa dhacday oo walanabluwannakum ba iyo intaa ka dambaysa haddana aadaabtii baa ku xigtay oo aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun haddana abaalmarintiibaa ku xigtayoo ulaaئika calayhim salawaatu min rabbihim waraxmat waulaaئika hum اlmuhtaduun saddexdaasina waa abaalmarinta markaa culimmadu waxay u badan yihiin ereyga salawaat inuu imika yahay hanaa ammaan min rabbihim ammaan ilaahay xaggiisa ka timi waayo salaaddu hore waa duco ducadu waa maxay waa baryo dee ilaahay wuu sii baryayaa ilaahay cidda kaluu baryayu wax inoo weydiinayo waa iyo saa daraaddeed salaadan ilaahay xaggiisa ka timi ee ilaahay uu ku salliyey awliyadiisa sidaa u sabirtay waa ammaan naxariis hanuun cumar binu khadaab baa sidaa u egay aayadda markaasuu arkay dee waxaa looga nuuriye waxaan inaga inagu la weyn dareerinaa une wuxuu saas u ego wuxuu uhi nicma alcidlaani wa nicma alcilaawa ayadda waxaa iga muuqanaya buui inay isu dheeli tiran tahay waa laba dhanrar iyo guradhig buui waa luqaddii miyigee ma garanaysa awrka marka had jeer la hadhuudhinayo laba dhanrar baa la saaraa dhinacanna kiintaal baa laga saaraya dhinacanna kiintaal weyn si uu marka aanu u dheeliin guradhig baa la saaraa in yaroo haafa oo luuqa ah ayaa bartanka la saaraya saddexdaasoo isku isku habaysan baa la isku xidhayaa buui labada isu dhigmaa waxa weeyaan buu hi salawaat min rabbihim waraxma wa ulaaئika hum اlmuhtaduunna waa tii kale sii xidhaysa bu gibisha u xidhaysa meeshaa abaalmarin weyn baa ka dhacday oo isku qoofanan buu leeyahy mar kale wuxuu lahaa musiibadu cumar hadday ku dhacdo waxba ma yeesha bu midda u horaysa ina waxba u yeelayn horta diintayga gama dhacda buu ilaahay wuu iga badbaadiyey diinta midda labaad dee musiibadu markay cumar ku dhacdo kama weyna markay dadka kale ku dhacdo balaayada dadka kale ku dhacdo unbaa dee ku dhacda midda saddexaadee lagu helaya waaba abaalmarintenbu maxaabaan u qaylin oo u qaadan waayebu wahada maa aquuluhu waastaqfir ullah wallahu subxaana watacaala clam alxamdu lilah wاhanaau lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah ama waa suuraةu albaqara aayadda boqol konton iyo sideed qaala اllahu tacaalى ilaahay baa wuxu uhi ina الصafaa wاlmarwa meesha safa la idhaahdo iyo meesha marwo la idhaahdo min shacaa'ir illaah waxay ka mid yihiin calaamooyinka waaweyn ee diinta ilaahay ay leedahay bay labadaa buurood ka mid yihiin ee kacbada ku ag yaalla faman xaja albeyt qofka u qastiya kacbada xaj u taga aw ictamara ama siyaaro cumro u taga falaa junaaxa calayhi dembi ma saarna an yadawafa bihina inuu labadooda dhexdooda dawaafo dembi kama saarna waman tadawaca khayran qofka khayr kororsada ee sunno fasha fa ina allaha shaakirun ilaahay wuu mahadnaqaya caliimun waanu ogyahay aayaddu sababtay ku soo degtay waxay ahayd shaki iyo dareen iyo xoogaa cidhiidhiya asxaabtii nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam ay isyara mootiiyeen cidhiidh iyo dareen baa ka yaro galay sacyiga la sameeyo waxay idhahan war horta meeshan dee beytullaahi alxaraamka iyo kacbadan iyo dhulkan berigii hore sanamyo ayaynu u dawaafi jirnay oo aynu safa iyo marwo dhexdoodana u mari jirnay sanamyadaa ilaahay dee qur-aanka ku sheegay qaar ka mida bay ahayn afara'aytum ullaata waalcuza wamanaata ahaaliثata اlأkhra iyo isaaf iyo naaila iyo sanamyo maga magacyadaa la odhan jiray ayaa qaar ka midii qaarna safo saarnaayeen qaarna marwa qaarna kacbada marka kuwaasaynu u dawaafi jirnay aynu u sacyi jirnay dawaafkii dee ilaahay wuu sii sugayoo in isagaba imika loo dawaafi karo wuu inoo sheegayoo saasaynu ku dawaafa laakiin sacyigii dee isaga lama sheegin sacyigana berigii hore sanamyadaasaynu dawaafi jirnay armaynu iicanta armay fiicantayba kol haddii isbedel yimid inaynu iskabadayno sacyiga ilan wax sanamyadii xumaa meeshii ka baxe sacyigoodiina armaynu iska daynaaba ila ilaahayna waxba kama sheeginoo qur-aan kama soo degine aayaddanaa la soo dejiyey markaa aayaddu markaa sababta ay u tidhi wax cidhiidhii kama jiro eh, haddii aad dawaaftaan xaraj iyo cidhiidhi ha dareemina waa sidaa wey macnaheedu ma aha xaraj iyo cidhiidhi ma laha oo haddaad samaystay iyo haddaanaad samaynin waa isku mid macnuu maaha xoogaa dood cilmiyada buu la yeeshay curwat bnu zubayr raximahu habaryartii caaisha arrinta aayaddan u kala doodayo wuxuu lahaa tafsiirkeeda isagoo ka faaidaysanaya yaan habaryar laga fahmaynin buu ihi in ay isku mid tahay ama in la iska dayn karo maya saa maahabay saa maaha in la sameeya waa waajibo nebi maxamed baa sameeye onu kaga dayano annana waanu samayn xadiidkii saxiixaasay ku xusaysa afarkii saxiixa marka sababta loo yidhi unbaa taasahoo xidhiidh bay aayaddu la leedahay sabab nusuulka mooyaane macnaheedu maaha waad iska dayn kartaa waanaad samayn kartaa ee in la sameeyaa waa faral oo markaad cumraysanayso ama aada xajayso sacyigu waa waajib ayuu noqonayaa ina aلصafaa wاlmarwata min shacaa'ir اllaah waxay labadaa buurood ka mid yihiin macnaha dawaafka dhexdooda la samaynayo ee la ordayo marna la tallaabsanayo min shacaa'ir illah diinta ilaahay calaamooyinka waaweyn ee leedaw waa waxyaabaha u taagan arkaanta xajka ee markaad oogto diinta ilaahay ood oogta wey wa fiihi dikriyaat xusuuso ayaa ku jira shayga inaad xusuus u qaadaana xil gaaraad iska sii saartaa waxaynu xusuusanaynaa hooyadeen aajara ama haajara nebi ismaaciil hooyadii ayaad sii sawiranaysa oo ilmaheedii ag jiifuu gaajoonayo oo odaygeedii ilaahay daraaddii diintii ugu baxay ugu socday oo meeshu cidlo tahay oo dabeedna xaggaa marna usii ordaysa safayntay ka tagtay marwa ka soo noqonayso guclaynaysa markaasaa la dadka awliyada ilaahay halkaa ilaahay u yimi daraaddii ilaahay ka amar qaadanayay waa in taariikhdoodii la xusaa cibaadooyinkiibaaba lagu darayba dikriyaat weeye xajku xusuusaa ku jira faman xaja lbeyta qofka beytka ku xajiya aw ictamara waa cumradii iyo xajkii falaa junaaxa calayhi an yadawafa bihima inuu labadaa dhexdooda dembi kama saarna bal waaba waajiba qofka khayr kororsadana ilaahay baa u shaakirun ilaahay waa shaakir oo wuu ku mahadinayaa laakiin adugu magacan baad ku leedahay marka had iyo jeer cidi ku mahadiso waxaa lagugu mahadiyaa inta badan marka aad gacan ku leedahay ama aada wax siiso laakiin ilaahay waxba ma siino inoomana baahna sidaa daraaddeed shukriga uu inagu mahadnaqayo wixii wanaagsanuu ina faraynu samaynay waa shukrun yaliiqu bijalaalih waa shukri isaga ku habboonoo keennoo kale aan markaa min asmaahi buu ka mid yahay inuu shaakir yahay inuu caliim yahay markaa waxyaabaha lagu samrayo ayuunbay ka mid yihiin xajkiiyo cumraduna ayuunbuu ka mid yahay sacyiga la samaynayaana ayuunbuu ka mid yahay jihaadka musiibooyinkan dhacaya salaada intaasoo dhammeba waa waxyaabihii waxay soo wada hoosgarayaan wabashir الsaabiriin in aladiina yaktumuuna buu ilaahay yihi kuwa qarinaya maa anzalnaa min albayinaat maa anzalnaa waxyigaanu soo dejinno min albayinaati kuwii aayadihii cadcadaaya iyo walhudaa hanuunka min bacdi maa bayannaahu intii aanu ugu cadaynay dadka min bacdi maa bayannaahu intii aanu cadaynay linaasi dadka filkitaabi ugu cadaynay kuwa qarinaya ulaaika kuwa ah yalcanuhum اllah ilaahay baa nacdalaya cadho dusha uga tuuraya wayalcanuhum kuwa iyagu cid nacdalaana kuwa way nacdalayaan ila aladiina taabuu kuwii ilaahay u soo noqday mooyaane wa aslaxuu wanaajiye wixii ay kharibeen wa bayanuu caddeeye wixii ay qariyeen fa ulaa'ika kuwa atuubu calayhim waan ka towbad aqbalayaa buu lahay wa ana anugu atawaab ka towbadda addoommaha aada uga aqbalaanahay alraxiimu ee naxariista aayaddanina waxyaabahay muujinaysa waxaa ka mida in lagu samro cilmiga baahintiisa waxyaabaha lagu samreeya cibaadooyinka waaweyn waxaa ka mid a nashru اlcilm cilmiga in ummadda la gaadhsiiyo waxyaabaha aynu ku imtixaanannahay ayaa arrimahan oo dhami ay ku jiraan cibaadadaad ku imtixaanantay intan cadiyooyinkan lagu siiye ee caruurtii iyo xoolihii iyo waxaasoo dhan iyo cilmiga waxyaabaha aynu ku imtixaanannahay wey markaa imtixaankaasina addoonku wuu ka soo baxay hadduu ku mahadnaqo haddii uu ku mahadnaqi waana uu ku fashilmay marka haddii aad cadiye iyo deeq lagu siiyo waxba haysqaadqaadina waxaad u qaadataa ama ha ku kibrin ma inaad dadka wax dheer tahay ha filin oo ha aftaagin laakiin waxaad ogaataa inaad ka imtixaan badanta waad ka imtixaan badanta qofka hadduu ilaahay cadiyo siiyu mahadnaqa badiyo wuu ka wanaag badan yahay dadka kale haddii uu sabirka nicmada iyo mahadnaqa iska daayana uu ka ceeb iyo cadaab badan yahi dadka kale saa daraaddeed qofka cilmiga leh ee ku camal falaya nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo tilmaamay in cid waliba istikfaar ilaahay u weydiinayso malaa'igta ilaahay dembi dhaaf weydiinaysa oo xayawaankaa u weydiinaya oo jaamidaadkaa u weydiinaya xata alxitaanu fi lbixaar xataa kalluunkaad aragtee aadka u faraha badanee badaha ku jira ayaa ilaahay dembi dhaaf u qofka caalimka ah cilmigiisa ku camalfalaya qofku hadduu cilmigiisii ku camalfali waayana ilaahay iyo malaa'igtiisuna way nacdaleen ciddii ka tala qaadatay ilaahayna way nacdalaysa cadhow yeesha bal cadaabka dadka loogu horraysiinaya laguga ciqaabayo wey marka sidaasaa qofkii wanaag iyo cadiye ilaahay uu deeq dadaal hadduu la yimaado dad u ka horeeya hadduu ku fashilmana cid walba ugu dambeeyaa aayaddu waxay ku soo degtay nimankii yuhuud ahaa wadaadadii reer banu israa'iil oo towraad yaqaana oo injiil yaqaana oo cilmigii ku sugnaa garanaya sifooyinkii nebi maxamed tilmaamihiisii calayhi salaatu wasalaam tilmaamihii qur'aanka calaamadihiisi wixii iyaga la gudbanaaye yeeli lahaayeen wixii oo dhan way qariyeen dhacdashaasay ku mutaysteen walaakina alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sida cilmulsuulka lagu yaqaano naska waxaa loo eegayaa caamnimadiisa laakiin kuma koobna sababtu ku soo degay culimada islaamka waxay isku waafaqsan yihin aayaddu reer banu israa'iil culimmadoodii ha ku soo degtee laakiin culimmada islaamka ee muslimiintana inay la hadlayso <clears throat> sidaasay salafuna saalix oo u horeeyo asxaabtu ay u ay u fahmeen ataynu soo daraskan ka horreeyey soo xuseynay abi hurayra aayaddan soo qaatay markii la yidhi agara abu hurayra wuxuu idhi haddii aanan aayaddaa ka baqaynin inay qabsato waaban iska dayn lahaa waxaan sheegay ninka u xadiid badanna waa shan kun iyo siyaado xadiidku ayuu wariyoo nebiga uu ka soo wariyay calayhi salaatu wasalaam intaaba waan iska dayn lahaa buui aanan ka baqaynin aayaddaa nacdasha dusha uga tuurtay dadkii diinta yaqaanay ee dadka gaadhsiin waayey rasuulkuna wuxuu yihi salى اllahu عalayه waslm markuu umada farayay inay cilmiga gaadhsiiyaan man suila an can cilmi fakatama uljima yowma اlqiyaamati bilijaamin min naar qofka cilmi loo baahan yahy la weydiiyey qariyey maalinta qiyaamaha xakamo bira baa lagu taagaya waa xil weyn oo saaran dadka aqoon-yahanka diinta cilmigan laga hadlayaa waxay culimadu isla waafaqsan inuu cilmiga takaaliifta sharciga ay ku xidhan tahay ee loo yaqaano alcilmu اsamaawi cilmiga waxyigaa wey ee diiniga ah cilmigii maadiga hadduu dee qofkii bartay isaga laftiisu inuu sadaqo ka bixiyo way tahay oo dadkiisa ka anfaco laakiin bahalkii dee cuncun baa loo bartae hadduu idhaahdo kuu sheegi maaya inaad qaxwahaygii dhiibto anigaba qaxwa iga oo lacag baan ku bartay waxee lacagteedii ilaa ad ii xaq buu leeyahay boonadii dhakhtarka juwanka aad u soo goosanaysa iyo kii aad la tashanaysa iyo kii looyarka ahaa dee waa cilmigii maadigaa kaasi markiisa horeba sidiis qaalibkiisii waxaa adduunya lagu raadinaya laakiin kan laga hadlayo qofku nacdashan uu ku mutaysanaya waa kii diiniga ahaa in اladiina yktumuuna maa anzlna min اlbayinaati wاlhuda waa kuwa qarinaya wixii aanu soo dejinay ee bayinaatii hanuuna waxaa aayadda laga faaidaysanaya bay dha ereyga min albayinaati wاlhudaa waa wixii dadka loogu talagalay intoo loo caddeeyo inay ku dhaqmaan laakiin wixii aan ku dhaqan u baahnayn la xidhiidha fitnooyinka iyo siraha la xidhiidha iyo waktiy waktiga soo socda wax dhici doona way dhici kartaa in la qariyo xadiidkii aarkii صaxiixa wuxuu siiyey abi hurayra radia allahu wuxuu lahaa waxaan hayaa laba shandadood oo cilmi ah. mid ka mida ah haddii aan baahiyo dee waaba marka midna waa tii cilmu shareecaha ummadda u faafinaya midna waa wax la xidhiidha sirta ummadda ku saabsan fitnooyinka iyo isku dhaca mustaqbalka iyo balaayoonka dhici doonoo sheegiddeeda waxba faa'iida aanay ku jirin culimada waxaa kale xusayaan haddii maslaxadi ay ku jirto cilmiga in la qariyo ama mafsado iyo dhibaata ay ka dhalanayso sheegiddiisa waa la iska joojin karaa maala xadiidkii saxiixa wuxuu xusayey mucaadi bnu jabal radia allaahu canh oo wada taqaaniintiina badani nebigu wuxu uhi atadri maa xaqu اllaahi calى اlcibaad wamaa xaqu اlcibaadi calى اllah mucaadow ma taqaanaa xaqu ilaahay addoommaha ku leeyahy iyo addoommuhu xaqa ilaahay ku leeyihin xaqa ilaahay u addoommaha ku leeya waa inay keligii caabudaan xaqay addoommuhu ilaahay ku leeyihiinna waxa weeye ciddii aan u shariig yeelinan gaal ahayn inaanu cadaabin wuu la dhacay xadiidkaasoo dee waa xadiid aad iyo bushaaro weyn ku suganta miyaanan dadka u bushaarayn dadkii dee aan sheego inay ah shahaadada dee janno ku galayaan islaamnimadaa markay islaamaanun inay cadaabkii ka badbaadayaan ha u sheegi buu ihi laalaa yatakilu oo idan yatakilu iska jooji buu ihi ha u sheegina bal dadkaad aragta iska ciirciirka ah oo la yidhi haddaa shahaadataan jannadu waa daaqadii oo waa diyaar dee bustuhun bay isku laabanayaan imikaaba la kari la'yahayoo intaasoo waciid iyo intaasoo daliil iyadoo lagu akhriyayo ayay soo dhaqaaqi la'yihin xaya cala asalaax xaya cala alfalaax maxaad u malaynaysaa kuwii oo la yidhi ashahaada haddaa wada ashahaadataan warku waa arrinku u dhan yahay maya ka jooji ka jooji way dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu manaam arkay dabeetana abubakar baa yidhi anaa fasiraya riyadii qayb fasiray qaybtii dambe qayb la seegay markaa rasuulku sala allahu calayhi wuxuu ku yidhi bal ii sheego wuxuu yidhi mee allaan kugu dhaariye ii sheegbu markaa nebigu wuxuu yidhi haydhaarin dhaartiisiina uma fulinin jawaabtiina uma sheegin almuhim waxaan uga socdaa dee nusuusta kalea lala akhriyaya marka had jeer la leeyahy alraasikhuuna fi lcilm cilmiga rasuulkiisa waxaa ka ah daliilada qur iyo xadiid le inaan kala qabyaalaadaynin oo aan mid midka kaa soo horbaxa haddaad ku dhegto oo kuwii kale aada tuurto diintii kumaad wada dhaqmin bay ka dhigantah walaabudda min aljamci bayna nusuus daliiladii waa in laysu wada geeyaa lagu wada camal falaa ila kaasina waa saxiix kana waa saxiix kana waa qur kana waa xadiid waaya maalan waxyaabaha qaarkooda waxaa jira marka qofka la weydiiyo caalimka ah hadduu ka jawaabo fitna ka dhici karto ama dad isku dili karaan arrin laba qof husaynaya haddaad mid u sheegto isaga iyo kii kale waa laga yaabaa inay isku dhacaan waa laga yaabaa inuu qoys ku burburo waa laga yaabaa sheekha laftiisi in kalsooni darra ku dhacdo hadduu kan u sii sheego kii kaleu kanna u tegaya wuxuu odhanayaa sheekh hebel ii sheegay waxa inaan anigu leeyahay adiguna daalinta sheekh hebelka laftiisiiba caaya keenay dibna diin uga dhegaysan maayo marka xikmaddu maxay keenaysaa inaan kaa waxba loo sheegin ee laga qariyo jawaabtii oo la idhaahdo kii kale waa in la helo arrintani garsoor bay u baahantahy fatwa uma baahna sidaynu masaladaa su-aalaha kaga soo warramayna almuhim marka waxaynu uga jeednaa uun dee inaanad adigoo aayadda daliishanaya odhanin wax kastoo lagu weydiiyeyba soo daah mararka qaarkood baa dee jalfiskula kici kartaa ama qumbuladii kugu qarxi kartaa cali bna abi aalib sida afarkii saxiixa ee ka sugnaa wuxuu lahaa xadiu nnaasa maa yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allahu warasuulu war dadku waxay fahmayaan cuquushooda u sheega ma waxaad doonaysaan in ilaahay rasuulka la beeniyo mararka qaarkood baa caamada haddaad uga waranto arrimo la xidhiidha kaybka iyo caqiidada iyo daatada ilaahay ay gebigooduba gaaloobi karaanba caamaduba maskaxdiisu qofka qaadi kari waayeysa oo qofkii mutacalimka ahaa waxaan wax ka garanayay baa mararka qaarkood loo sheegi karaa marka caamadiina luqad lagula hadlay leeyihiin culimadii luqad lagula hadlo idan cali bn abi aalib saasuu leeyahy ibnu mascuudna wuxuu leeyahy isaga laftiisu aarkaa ku dhow buu leeyahayoo haddaad qolow sheegto waxaan caqligoodu fahmaynin oo ay fitnoobaan adaa u sababa bu guud ahaanba aayaddu wuxuuna faraysaa un cilmiga in la baahiyo culimadu waxay leeyihin qofku hadduu cilmigii ilaahay uu baray baahin waayo waasbaxa zaya almaktaba oo sida maktabaddaa uu iskala fadhiisto saddex mid buu ilaahay ku ibtileeyaa waa siday soo jir inuu dhinto oo raadkiisuba baaba'aba ilaa ahlulcilmiga wuxuu ilaahay ugu abaalgudaa markay cilmiga baahiyaan iyagoo dhintay bay nool yihiin halka dadka madaxdii iyo maalqabeenku iyago oo nool aan la ogeyn ahlulcilmiguna iyagoo dhintay bay nool yihiin oo magacoodii macnaha uu yahay mid mar walba laga warramayo oo loo taraxumayo ilahay naxariis loo weydiinayo marka raadkiisu saasuu ku baa ama waxaa labaadoo ilaahay uu ku salidaabay inuu ilaawada lianna alcilma yazkuu bilinfaaq ila cilmigu bixinta wuu ku bataa sida maalku halka bixinta uu ku madho cilmigu mar kasta oo qofku mutamaris uu noqdo oo cilmiga uu bixiyo wuu sii bataa haddii laakiin qofku intuu waxbarto uu isku laabo meel kale u kaco dee wuu ka baaba'aa minhaaj yaa yaqaana bay odayaashii odhan jireen ninkuu kala baxsayun baa yaqaana ee bartee sii wada kii kale u ilaawaya way ku dhacdaa buu waxaa labaadoo dhacda saddexaadoo dhacda an yatabica suldaan bay inuu madaxda un daba raqleeyo noocan u sacabtumo ee kitaabka u baadha uu noqdo kolkaasoo halkaana uu ku fitnoobo waman ata sulaan man itabaca sayda hafal waman ata sulطaana iftatana ahar buu sugan qofka had jeer ugaarsiga unu baxa qaafil buu noqdaa qofka madaxda daba cararaana wuu fitnoobaa madaxdu inta badan qaloc bay isaga yaro badan yihin in ciidu ilaahay ilaaliyey mooyaane markaad u tagteed ka ag dhowaato saddex midun bay noqonaysa inaad adigu hanuuniso iyo isagu inuu ku hanuuniyo iyo inaad isku dhacdaan oo isku qaraxdaan <laughs> wax ka dhexeeya ma garanaysa saddexdaa wax ka dhexeeyaa ma jiro way adagta inaad adigu hanuuniso oo waa nin dhanoo baasan jarkiisii rakaabkiisii iyo aaliyaadkiisii oo soo ligan oo soo taaganoo muasasad dhan haysta markaa inaad adigu si dhib yar hanuuniso intaad keligaa u timaaddo barnaamijkiisii ka bedesho kii diiniga xambaariso way iska adagta inaa isku laba midun bay noqonaysa inuu ku eriyo oo daaqadda kaa tuula marka waxaagii aad marsiin kari weydo iyo inaad adigu u jiibisaad ku dabafaysho waa yahay sax weeye waynuu eegi aayad baa haysata dhag isugu hagaaj taasaanay u badanta taa dambaanay u badantaha sidaa daraaddeed waxay door bidi jireen culimmadii saalixiinta salafuna saalix markuu doonayo qofku cilmigiisa iyo dacwadiisa iyo dhaqankiisa iyo camalkiisa inuu hangoolkaa iskaga hayo oo ay ka joogaan wixii naseexahina waa halkeeda marka waa laga maarmaan cilmiga si xujadiisii u dhacdo in camalkiina jiro dacwaddiina jirto ulaa'ika yalcanuhum wa yalcanuhum allaacinuun waxa nacdalaya kuwa wax nacdala ee wax nacdali kara bay leeyihin culimmadu oo macnaheedu yahay kuwa qiyaasi kara inuu qofkaasi nacdal istaahilay oo kan la sheegaya uu yahay iyo in kale ila cid waliba iska nacdali maysee qofkan gaboodfalka sameeye nacdal mutaysta iyo inuu yahay mid kale dee waa ciddii ehel u ah towbad baa laakiin furan towbaddu cid walba way u furanta caalimkaa gafe ka dhacay waa u furanta oo gaalka u furanta oo faasiqa u furanta ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu towbaddiisu adagta qofkan haddii uu diintii qariyey oo uu ka dulbooday ama qaloociyey wuxuu u baahan yahay toobad iyo wixii uu kharibay inuu islaaxiyo iyo wuxuu qariyey inuu cadeeyo fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu raxiim ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wamaatuu wahum kufaar ee dhintay iyagoo gaalo ah ulaa'ika kuwa calayhim lacnat ullah dushooda waxaa ahaatay cadho alleh waalmalaa'ikatu malaa'igta ilaahayna way nacdalayaan waannaasi ajmaciin dadko dhammina way nacdalayaan khaalidiina fiihaa naarta ayay nacdashaasay ku waarayaan laa yukhafafu canhum اlcadaab cadaabka lagama fududaynayo walaa hum yundaruuna loona loona kaadin maayo ama la eegi maayo ilaahay ma eegay dadkaa hore waxaan culimadii kitaabka qarye ka dulboode looxtuurka ku dambeeyey kuwanina waxa weeye caamadii ku raacee gaaloobay labadiibaa cala calaa dusha uga dhacda kuwa gaaloobay buu ilaahay ee eh, gaalnimo ku dhintay gaalnimuu ku dhintay cadho alla u daah marka aayadda waxay inoo sheegaysaa gaalada si guud in loo nacdani karo laakiin culimada intooda badani waxay ku tegeen gaal mucayanoo khaasa inaan la nacdali karaynin maadaamaynaan garanaynin inuu islaami doono iyo in kale haddaan dee daliil sheegin inuu maaragta gaalnimo ku dhimanayo malaaigtiiyo dadka ilaahay ka amar qaataana way nacdalayan khaalidiina fiiha baa lagu fiiha nacdasha ku dhex waaraya marka waxaad halkaa ka fahamtay naartu inay ka samaysanta nacdasha nacuudu bilaahi minha naarta ilaahay dambaysaa weeye tan la leeya khaalidiina fiiha damiirkiina nacdashu u noqonaya naaray waxaad ka samaysantahay nacdashi natiijadii nacdashaa naar noqoto lagama fududaynayo lama looma kaadinayo nimanku bal soo yar miyirsadeen ha doobadkeeneen ha cudurdaarteen iyo ha loo ergeeye waxaas ma jiro walahum yundaruun wallahu subxaana wa tacala